العالمين والصلاة والسلام على رsuuل الlahi وآله وصaحبه أجمعين أmا bعd waxaynu ku soo jiray masأlaة الأsmاء والأحكاam aynu xalay qeybteeda u badnayd soo tilmaanay waxaynu taagnayn qeybta u dambeysay ahayd alkufr والنifaaq iyo alfisq والcisyaan laba dhowrka masale aynoo dhibnaa qodobka nifaaqa <clears throat> nifaaqu luqa ahaan laba asal buu ku dul wareegaa baa la yihahdaa oo ah ka koobaad oo ah mudiyu shayi wa nafaaduh shay dhammaaday oo tegay oo baaba-ay nifaaqa waa loo isticmaalaa nafaqat asilcatu badeecadii baa socotay waa badeeca naafiqa yaani waa badeeca soconaysa macnaha uu ku yimaadaa shaygu hadduu dhinto tagana nafaqat daaba nufuuqan waa la yidhahdaa waxaa kaloo loo isticmaalaa alxufra godka laqodo nafaqa oo kaan waa la sheegaa aduu labada asal buu luqa ahaan hoos tagaa laakiin wuxuu un ku wareegahayaa macnihiisu alkhidaac walghish walmakr walkhiyaana nifaaqu waa dhagar buu ku wareegahayaa khayaano wax isdamamarin qalinshubatayn waxa kaa muuqda iyo waxa ku gudaha jiro kala duwan macnahaasuu ku dul wareegaa sharci ahaan wuxuu u qaybsamaa laba qaybood sharciga marka la firiy nifaaqu uuurka gaalnimadu ama camalka gaalnimadu waa un laba qaybood midka koowaad waxaa loo yaqaanaa annifaaq alakbar munaafaqnimada weyn taana waxaa weeye inaad islaamnimo iyo iimaan aada muuqaalka kore ka muujiso gaalnimona ay ku qarsoontahay markaad salaada tukanayso ood soomayso ood salaadayso ood cibaadaysanayso annagu waxaan u haysanaa uurkaadi iyo afkaadu inuu wada socdo laakiin uurkay malax kaaga buuxdaayo kufri baa ka buuxa idan waxaa weeye an yudhira aliimaana biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi waاlyowmi اlaakhir wagayri dalik wayubطina alkufr aw wayubطina maa yukhaalifu dalik inuu gaalnimo qarsado weeye wanaag iyo diinna u muujisto idan marka kufriga aad muujisana aad qarsanaysa qalbiga kugu jira ama kufri kulli ah noqdo oo shareecadii iyo diintiibaad jumlatan wa tafsiilan u diidanta oo gaalnimaad kaa buuxda ama bacd iyo jus-iya iyo gabal diinta ka mid aad ah diidantood ku gaalowday marka markaa kufrigaa kugu jira ee kuu qarsoon ama kulli ha noqdo ama bacdi ha noqdo nifaaqa noocaasa waa nifaaqii xilligii nabi maxamed jire salawaatu ullahi wasalaamu caleyh suurat lbaqara in badan ay ka sheekaysa ee suura towba in badan ay tilmaantay idaa jaa almunaafiquun in badan lagaga hadlay nifaaqii la yaqaanee ee macruufkaha ah ee qur-aanku qeexay ee caddeeyey dadkiisana uu caayo dhaleeceeyey midkaas wey ilahayna uu ku sheegay ina almunaafiqiina fi daraki alasfali min annaar walan tajida lahum nasiira nifaaqa noocaasa culimmadu waxay leeyihiin ilaa an yarita allaahu arda waman calayha waa joogahaya la waayimhayo waa nooc gaalnimada ka mida marka waa taagnanaysa lawaayi maayo kufri iyo gaalnimo ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala muminiinta uu ofso saan buu taagnaanhaya <clears throat> midka asaga ah weeyaa loo yaqaano annifaaq alakbar wuxuuna la xugum yahay xagga aakharo iyo xaqiiqa ahaanba xugum yar oo adduunyada ah mooyeen kufri alabar kufrigii iyo nifaaq alabar nafsa sheego wax yar un bay duwanaan doonaan tilmaami doona insha allahu tacala bal culammadu waxay leeyihiin nifaaqii xilligii nebi maxamed jiray salawaatullahi wasalaamu calayh ka maanta adduunka jooga ayaabaa ka daran intuu nabigu dhintay wixii ka dambeeya buu nifaaq ka daran yahay kii nebi maxamed xilligiisi jiray baaba ibaxsa ah kan iman doona bacda rasuuli lah sal ly slam baa ka daran wax kastay culamadu leeyihin xudayfa ibnu lyamaan oo mutakhasis ah fii shu'uuni almunaafiqiin waanifaaq ninka calanku haysa masalada ee looga dambeeyey yaa maalin abu waail baa su-aal weydiiyey iyo hayrkiiba waxay yidhaahdeen bilaal alcabsi baa kamid aha abu waail baa ka mid ahaa rag badan baa weydiiyey su-aalo waxay yidhaahdeen annifaaqu calaa ahdi rasuuli illaahi ashar awalyown bay yidhahdeen munaafiqnimadii iyo nifaaqii xilliga nebi maxamed jirtay miyaa badan oo khayr daran mise jirta xudayfana wuxuu dhintay afartankii jirada meelaha taqriiban mise soddon iyo sagaalkii dhammaadkiisii ilaa afartankii adoo asagoon weli la magacaabin cali aan la dooranin ayuu geeriyooday <clears throat> isagoo xanuunsan baaba cali yaa cumaan la dilayba marka markiiba waa geeriyooday idan wuxuu leeyahay wuxuu yidhi eh, xudayfa huwa alyowm maantuu daran yahay buu hi almunaafiquuna alyowm asharu minhum calى cahdi rasuuli اllah kaanuu idaka yaktumuunahu wahum اlyowm laa yaktumuunaha buuhi munaafiqnimadii xilligii nebi maxamed jirtay iyo tamaanta jirtaay tamaanta jirtaa ka dhib badan oo ka shida badan oo ka rafaad badan oo ka dhib badan waa mid casriyaysan oo ku maraysa buui maxaa yeelay xilligii nebi maxamed munaafiqiintu nifaaqa iyo gaalnimada way qarsan jireen dhibku ayagunbuu ku ekaa ayagun baa rafaadi jiray qalbigooday gaalnimo buuxisay laakiin muuqaalka kore islaan iyo wanaag baa ka muuqday laakiin munaafiqiinta maanta jooga buuhi nifaaqiibaba sharxayan bannaankii la taagayihinba waaba horumar waa ilbaxnimo waa dictoor waa kan waa muxarir waa siyaasi waaba hogaamiye waa diritoor wey ammaan buuba noqday buuhi maanta munaafiqnimadii bay caddaysanay bannaanku yaallaaba kii la qarsan jiray ninkiisu unbuu ku fillaa oo kaaga fillaa laakiin kan banaanka taagan ee wanaagii iyo diinta laga dhigahayo ninkii sidina wuu dhumiyo waa gaalkii aaminsanaa ummadina wuu aafayn halkaasuu maray fii riwaaya wuxuu leeyahay markii la weydiiyey su-aashaas wuxuu ku yidhi fadaraba biyadii calaa jabhati markii la yidhi munaafiqnimadii xilligii nabi maxamed iyo tan tee daran wejigu isku dhuftay isu dhurbaaxay wuxuu la yaabay ninka weydiinhayaa faham gaabnidiisa aragti gaabnidiisa buu ka xanaaqsan yahay wejiga intuu iska dhurbaaxay wuxuu yidhi huwa alyowm daahir maanta munaafinimada bannaankay taallabu way dhar dhigatay inahum kaanuu laakiin xilligii nabi maxamed waxay ahaayeen yastakifuuna calaa cahdi rasuuliillah hawshiin kaa hoos bixin bur bahal la qarsanhayo oo guryaha lala geli oo lala dhuuman oo naftu ragga hayso oon la ogeyn intii rabbi u sheegay mooyeen ayuu ahaa buuhi xilligii nabi maxamed hadda soo bannaanku yaallaaba meel kastu kugu dardari bal ibnulqayim wuxuu soo guuriyey fii kitaabihi madaarij saalikiin mujalladka koobaad taqriiban wuxuu ku soo guuriyey maalin maalmaha ka miduu xudayfe wuxuu maqlay nin le ilaahay o munaafiqiinta na ka dhig ducaysanhay gacmaha taagahay orkaade buui munaainimiin munaafiqiinta haddii la baabi'iye buui ballamka ilaahay waddooyinka madiine iyo kuwa make iyo kuwa ciraaq iyo oo dhan baa cidlo kugu noqon buui cidlo ciirsalo kayd iyo keli baa dareemi buui joog ha dhammayn nimanku waxaan qulqulahay wada indhaha gudgudayna fadhiyaay munaafiqiin baa tifkaa buui wayba u badan yihiin baa laga qadan rooyada iyada markaa naga dhammayna buskada ilan korka muslimiin bay ka yihiin xukum islaam bay qaadaan soo maaha haddaad tiri alahu wixii munaafiqa dhammee ila nifaaqa camaligaha iyo kii caqadigaabaa soo geli markay leedaan muslimiinta khullaska ah dad yar bayn boqol kiiba laba boqol kiiba shan idan magaalada way haawan waa laga qixin iga daawo ha joogaale faraha ka qaad marka saasuu saxaabigu u tilmaami jiray riwaaya canhu waxay leedahay almunaafiquuna aladiina fiikum sharun min almunaafiqiina aladiina kanuu fii cahdi rasuuli اllah qulna wa kayfa dak wa hawl cuus qaala wuxuu lana ulaaئika asaruuhu wa haulaai aclanuuh kuwa xilligii nabi maxamed joogo way qarsan jireen ashunku adin bay ahaayeen kuwana waaba reer magaalnimo bannaankay taallaa idan riwaayaadka noocaas ee fara badan ee ka sugan xudayfa waxaa soo saaray bukhaari baa soo saaray oo warinaya fii saxiixihi waxaa kaloo warinaya ninka loo yaqaan wakiic fi الzuhd cali ibn اljacdi fi اljacdiyaat ibn abi shayba طayaalisi bazaar faryaabi fi صifaة النifaq wاlmunaafiqiin abu nucaym fi اlxilya wfi صifaة النifaq ibn baطa fi اlibana khatib albaqdadi fi اlmudix muwadix nasa'i fi اlkubra bukhaari fi saxiixi mujaladka saddex tobnaad todobaataniafar ada ama raqamka toddoba kun hal boqol tobaniy saddex sidoo kale waxaa yidhi cabdullah bin mascuud isna saasuu odhan jiray wuxuu odhan jiray munaafiqiinta iyo nifaaqa xilliga nabi maxamed farta kulo carar buu ah kan maanta joogaaya musiibo wax kastaba ka daran wey waaba gaalnimo aan la qarsanayn oo lagu faantami waxaan ahay nin caqlaani ah baalka nin ku faantamaayo cilmaani baan ahay shuuci baan ahay waa maxay gaalnimo wey shuuci baan aaminsanahay kufri baan aaminsan gaalnimo wey idan saxaabadu fahamkoodaad la yaabaysa way yaqaanaan wixii durba isbedelka dhacay saxaabigu kuu sheegahaya cule xilliga nabi maxamed jiray warkiiba daaba kan maanta joogaaba ka daran wax kastaba liannahu kaana yowmaidin yustataru bihi walyowma yustaclanu bihi wa fii riwaaya yujharu bihi wa fii riwaaya yusaru bihi idan intaaba waa suganta bal waag riwaayada mascuudna waxaa soo saaray abu nucaym fi sifati nifaq munaafiqiin raqamka boqol toban iyo saddex asna sidoo kale u leeyahay xudayfa bal wuxuu leeyahy in kana arajulu minkum layatakalamu bilkalimati cala cahdi rasuuli اllahi sala اllah alay wasalam fayasiru biha munaafiqa wa inii la asmacuha alyowm fi lmajlisi min axadikum cashara maraat buuri saxaabadu yani nifaaqu dhibkuu leeyahay baad dareemi kartaa wuxuu ihi waraan insiinamayo miyaad intan uun muslimiintu ku nool yihiin nin fannigaa igaga ron taqaana nima iyo maya ma naqaan wuxuu yidhi xilligii nebi maxamed mid muslimiinta ka mid a ama islaamka ku xisaabsan yaa kelimo ku hadli jiray weedh baa ka soo bixi jirta weedhaa keliya ka soo baxday baa lagu xukumi jira inu munaafiq yahay munaafiq baa hosta laga xariiqi jiray kelimadii laftirkeedii yaan hal fadhi oona wada fadhiisanna muslimiinta maanta joogaaya mid ka mid a waxaan ka maqlaa toban jeer buur xilligii nabi maxamedna hal mar ninka laga maqla munaafiq la kordhaba la hoosdhabay buu ahaa haddana wuxuu ihi markaad majlis fadhiisato min majaalis muslimiin kelimadii laftirkeedii lagu gaaloobi jiray baan midkiin toban goor ka maqlaaba hal mar hal fadhi saxaabigu hawshu markaa su u tilmaama waa ujeeda wakici baa soo saaray fi zuhdi abu nucaym fi lxilya wa fii sifati nifaq walmunaafiqiin raqamka boqol toban iyo sideed ibnu abi caasim fi zuhd wa axmed fi lmusnad majaladka shanaad saddex boqol lixdan iyo sideed ibn bata fi limaana wa fii riwaaya wainii la asmacuha min axadikum fi lmaqcadi alwaaxidi arbaca maraat cinda axmed wabn abi shayba wabn caym fii sifati nifaq lmunaafiqiin si kastaba noqotee nifaaqa noocaasa ee akbarka ee gaalnimada in qalbiga iyo uurka lagu qarsado ah wanaag iyo islaani iyo diinnimo loo muujiyo ummadda waa gaalnimada weyn iyo nifaaqa weyn xilligaana waa jiro waa badnaa waa kii qur-aanku ka hadlay haddana waa taagan yah weliba waa ka daranyah sida saxaabadu caddeeyeen <coughs> in dhibkii uu leeyahay nifaaqu suurat baqara saddex aayadood miya mise taqriban baa oo u horeysa muslimiinta iyo muminiinta saxda lagu sharxay markay saddexdaa aayadood dhamaatay laba aayadood baa gaalada asliyiinta in munaafiqiinta in lagaga hadlay saddex iyo toban aayadoodoo ka dambaysa munaafiqiin baa lagu sharxahaya saddex aayadood muslimiin laba aayadoodna waxaa maxay waa gaalada waaweyn ee iyagu aan islaamin ee kori hoosba wada gaalka ka ah ee inoo beenguurayn kuwa noo beenguurahaya ayagu saddex iyo toban aayadood baa fayl geliy lagu sharxay ibnuqayim wuxuu leeya iyo bal ibnu cabaas baa ugu horrey wuxuu leeya waxaa saa loo yeelayahay waa gaalo muslimiinta ku xisaaban cindallaahi gaalay ka yihiin oo qalbigooda gaalnimaa ka buuxda waana musiibo muslimiinta lagu xisaabayo xag axkaamta adduunka maxay qaadanayaan xukm alislaam idan waa musiibo waa jawaasista gaalada hasiimada muslimiinta iyo jabkooda ku fari guushooda iyo galladooday ka nixi waa cadow gaaloo kula degan wey xaggan adaad dili karin tawxiid buu ku dhawaaqay waa ashahaatay waa tukan hayaa waa sooma hayaa waa salaada hayaa wuu xajiyi waana waa yahuudi waa nasraani waa majuusi waa wathani waa gaal madaxdoo kula joogo balse dhaado waa yahay waa musiibo ku dhex taagan wey ibnuqayim wuxuu leey musiibo kastoo muslimiinta ku dhacday qadiiman waxadiian kaana waraa'ahaa munaafiqiin baa ka dambeey bu weligeedba dib oo taarikha akhri somalida waxay dhihi jireen dabkii uu munaafiq shido mumin baa ku gubta waa runtood xaadisatul ifki ama qisatul ifki munaafiqiin baa ka dambeeyey caashaa zinaysatay oo ayadii safwaan baa iska faraxashay munaafiqiin baa ka dambeeyey laakiin waxaa ku gubtay dad ah, wanaagsan oo ahlu khayr ah oo ahlu janno ah oo xasaan ibnu taabid ka mid yahay baa ku dhammaaday oo intay fidnada galeen kadibna xadkii laga ofi xamnaa ka mid ah dadka gale hawshaas ay aafaysay wuxuu leeyahay munaafiqiin baa bilaabay ibnu taymiya munaafiqiintii bilaabay lama taabanin bu lama xadin cabdullahi ibnu ubay ibnu saluul iyo raggiisii lama taabanin hal u dhufan muslimiintii saxa ahaa laakiin qadafka ka qaata waa la soo qabto waa la shaabogay dembiga laga tirtiraya munaafiq waaba gaale maxa laga tirtiri waa la iska daayay idinku naar sugaa la yidhi intii muslimiinteeda hawsha dabka ku gubatay baa xadkii laga oofiyey oo xasaan kamid iyo ibnu daabit iyo xamna amaa munaafiqiinta iyo hawshan amaamuday ee la yaqaanaan looga nabigu faro ka qaada waxda lagama oofin almuhim hawshaa hawl jirta wey dadka waxay u qaadanaya marka nifaaq la sheego munaafiqiin xilliga nabi maxamed baa la aadi way dhooban yihiin waa dhooban yihiin weli waa ka daran yihin madaarij saalikiin masle aad ba uga hadlaya ibn qayim raxmat tacala caleyhi mujaladka koobaad afar boqol konton iyo sideed baa loogu laaban karaa si kastaba noqoto waxaan leenahay markaad xudayfa aataartiisa fi nifaaq daba gasho waad shekayaysaa wuxuu leeyah oo kale inakum macshara carab wuu soo degayba hadda wuxuu ukaadiya farisiyiin iyo atraag iyo acaajim kala joojiya nimankii nan carabeed buui inakum macshar carab alyowm lata'tuuna umuuran inaha la fii cahdi rasuuli illaahi annifaaqu calaa wajhi buui carabay maanta waxaad la timaadanoo samaysaan buui arrimo xilligii nabi maxamed nifaaq munaafinimada dhabtahayd ah albugeliye annifaaqu calaa wajhi in almunaafiqiina ma maqash yukhaadicuna allah fi darak lswad kuwii la sheegay idaa jaaka almunaafiquun qaaluu nashhad kuwii laftirkoodii baa dhooban buui bacda rasul sl slm waa buuxaanbu weliba carab buuba taabtay iska badaa intaan muslimiinka la gaadhay aarkaa dambe waxaa soo saaray axmed fii musnadi bisanadin saxiix mujalada koobaad saddex boqol sagaashan iyo ko abu nucaym fi lxilya fii sifati nifaq munaafiqiin baan ujeedaa boqol iyo labaatan raqamka ah nifaaqaas waa kuu markii dambe xukunkiisu caddeey asagoo qiray munaafiqiintii xilliga nebi maxamed iyo kuwa maanta jooga iyo kuwa maanta jooga inay badan yihiin kana dhib badan yihiin kuwii hore kana shida badan yihiin banaankana u yaalloon la qarsanayn marada aan la saaraynin yo haddana wuxuu odhan jiray isku xugun ma ah kuwii xilligii nebi maxamed iyo kuna isku xugun ma ah ninkii munaafiqnimo lagu ay ku caddaato ee la ogaado waa la dili odhan mayna buu i lianlaa yaquula annaasu ina muxamadan yaqtulu asxaabah inamaa huwa alkufru bacda aliimaan waa dilto washaab odhan jiray maalin baa la weydiiyey markaasuu inamaa kana anifaaqu calaa cahdi rasuuli illah yani xukmu nifaaq munaafiqnimada xukumkeedu xilligii nebi maxamed buu shaqayn jiray oo nabigu ninkii tawxiid oola yimaada afka ka islaamaba faruhu ka qaadi jiray ma taaban jira laakiin maanta ninka annaga afka ka islaamaayo waa muslim wanaagsan laakiin hadday nooga muuqato aarimo keeni kara inuu gaal yahay uurka gaal iyo uurka uu gaalka yahay munaafiq yahay kaafir weeye surkaan la tegaynaa buuri hawsha idinka hoos bixin buuri nabigu waa dayn jira munaafiqiinta hala daaya maanta ma abuur wuxuu ihi inamaa kana nifaaqu cala ada rasul faama alyowm fainamaa huwa alkufru bacda aliimaan buur daliilkeen saa la yidhi aayaddii suuratu nuur ku jirta aayadda konton iyo shanaad buu daliishaday aayaddeedu wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaat layastaklifanahum fi اlard kama اstakhlafa اladiina min qablihim وlayumakinana lahum diinahum اladi irtadaa lahum walayubadilanahum min bacdi amna yacbuduuna laa yushrikuuna bihi shaya maxay dabaya waman kafara waman kafara bacda dalika faulaaئika hum اlkaafiruun wey wuxuu leeyahay laban baab loo kala qaadaya muslimiin dhab ah oo tukada oo iimaan ka buuxo oo ilaahay u ballan qaaday guul iyo nasri iyo amn wixii ka dambeeya waman kafaraa la yidhi wman kafara bacda dalika faulaa'ika hum lfaasiquun halkaasuu taagan yahay annaga wuxuu ihi waxaan soo kahir lama arke imaa inaad noqoto muslim xaqiiqi ah iyo inaad noqoto kaafir wax u dhexeeya ma jiraan ama munaafiq noqo ama kaafir as adig taalla labadaa un weeyab wacad allahu ladin kala sarbaxay ibnu mascuud baa ku qosda u bogaysa waa u daliishaday wuxuu ihi waad ku habsatay si fiican baad isha uga togatay waa runta leanna ruuxu intuu uu noo caddaysanayo islaamnimo iyo wanaag walaalkeen wey laakiin maalinkay ka muuqato raad gaalnimo ama munaafiqnimo wixii ka muuqdaan ku xukumaynaa ama ama iyo ilokuwa ilokuwaiyo een een socon maysa buuli oo runtaaba waad ku habsatay xaafid xajar baa arrintaa tilma wuxuu leeyahay waladii yadharu ana xudayfata lam yurid nafya alwuquuc wainama araada nafya itifaaqi اlxukmi ha u qaadanin buuri in xudayfe uu leeyahay munaafiqnimo xilligii nabi maxamed baa u dambaysay munaafiq ma jiro hawshaa u qaadan hadduba wuxuu soo lahaa maantay ka badan yihiin haddaad tiraa munaafiqiinta baabi'ina muslimiinta bay kugu yaranhayaan ee wuxuu diidan saxaabigu waxaa weeye xukunka ay qaadan jireen xilligii nabi maxamed iyo xukunka maanta aynu siinayna munaafiqiin waa kala duwan yahay labadaa baab xaafidku tilmaamaya lianna annifaaqa idhaaru aliimaan wa ikhfaau alkufr wa wujuudu dalika mumkin fi kuli casr wainama اkhtalafa اlxukmu liأna الnabiya kana yataأlafahum wayaqbal ma adharuuhu min alislaam walow dahara minhum ixtimaalu khilaafi wa ama bacdahu faman adhara shayئa fainahu yu'aakhadu bihi walaa yutraku limaslaxati الta'liifi licadam اlاxtiyaaji ila dalik fatx اlbaari majalka saddex tobnaad safxada sideetanaad nuskhada dabca daari rayaan idan wuxuu leeyahy xilliga nabi maxamed isagoo ognu munaafiq yahay yuu laha iska daaya wladiina اtakhaduu masjidan diraaran wakufran nabigu farahu ka qaaday masaajidku maa la dumiyey iyago waa la daayay yaxlifuuna biاllahi ma qaaluu walaqad qaaluu kalimat اlkufr lama layn nimankii ahayd laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum in nacfu can طaa'ifatin minkum nucadib طaa'ifa lama taabanin lakiin inay gaaliyin ba lama laynin nabigu arrimo badan buu xeerinhayo laakiin maanta markaynu joogno ninkii munaafiqnimo oo qaybtii gaalnimada ay ka muuqato ama kaafirnimo waa kaafir waa munaafiq weyn waa la dili islaam iyo iimaan baa mumin saalix wanaagsan wey labada baa loo kala bixi mumin muslim khaalisa gaal caddaystay xukun munaafiqiinta hala siiyo calmaaniyadu waa gaalnimo laakiin ninkan islaam buu sheegtaa wuu tukadaa hawshayaan ku sinan weliga iska ilaali midaa waa midda weyn waxaa jira nifaaq loo yaqaano annifaaq alasqar masalada ah ruuxa goorma dhahna waa munaafiq oo magaca uu qaadaan munaafiqnimada ah ama uu qaadan kaafir weeye hebel oo magaca kaafirnimada ah ama mushrik weeye oo magaca mushriknimada ah faasiq weeye caasi weeye asmaada ayada ah waa inoo dambayn waana masalo dhib badan waan isku day inaan insha allahu tacaala hadda waxaynu sharxaynaa keliya islaam maxaa la yihahdaa iimaan maxaa la yihahdaa kufri waa maxay nifaaq waa maxay fisqi waa maxay cisyaan waa maxay markaynu cudurka ogaano yaan hodhow rag dadka baari doonaa dadkaa la weysitayn doonaa ruuxii laga helo cudurkii maxaan leenahay maxaad qabtaa cudurkiibaad qabtaa kii laga waayana ma qabtid wy leannu magaca ruuxu uu qaadanayaa ka dhib badan cudurka inaad ogaato marka haynoo dambeeya magaco asagu annifaaq alasar asagu waa nifaaq alacmaal midkaa weyne gaalnimada waxaa loo yaqaana annifaaq alictiqaadi waa nifaaq qalbiga ka yimaada wey oo gaalnima caloosha kaaga buuxda kanna iimaan iyo wanaag baa kaa buuxa laakiin dhaqan munaafiqiin baad samaynaysa been munaafiqiin baa lagu yaqaanaa waad samaysay been baa laga karlaya ballan la qaado laga baxo munaafiq baa lagu yaqaana ballanka bax baa laga karlaya waxaad lagu khayaano dhagar wax isdabamarin qalin shubatayn dhaqan munaafiqiin wey wuxuu dhan baa laga karlaya idan idan nifaaq camali ah ama nifaaqu alacmaal iyo nifaaqu lictiqaad baan uqaybin midna waa mid qalbiga iyo caqiidada ku shuqulle midna waa mid dhaqan ku shuqulle kan dambe dhaqan ku shuqulle iyo waxaa loo yaqaano annifaaq alasqar waa munaafanimo yar islaamnimo muujisato gaalnimona aad qarsata yuu ahaa kana waxaan dhahaynaa waa idhaaru اlacmaal aw idhaaru اlislaam weeye wa ibطaan alfisq dadka ibطaan kufri wuxuu noqon kii weynaa waxaan leenahay waxaa weeye ka nifaaqa asqarka ah inaad islaamnimo iyo wanaag muujisato ila marka hadda aan kuu sheekaynayo inaan run sheegays kaa kaa dhigahaya laakiin fii qaraarati nafsi waxaan ku inaan been kuu sheegahayo waas og anugu inaad daacad tahay ood xaafa salaamo tahay ood ceebka saliin tahay oo tahay ninku soomaali u aaminsan baad ka dhig waadna ixaabanaysaa tartiib baad iiraysa ballan baad qaadi intaasaan kaa raba berri dukaankaygu waa kuu dhiibahayaa waan kuu imid warnagaa bicaballe naga dhaqaaq baat ballantii baad ka baxa ayib wacdigu waa khilaaf badan baa ku jira xukumkiisiiy waxaan rabnaa waxaad muujinaysaa wanaag iyo khayr baad muujin waxaadna qarsanaysaa kuugu duugan oo qalbigaada kugu duban fisqi gaalnimo ma ah gaalnimo kugu duubanta kii weynaaba noqonaya ayb kaasaa loo yaqan huwa an yudhir alinsaanu calaaniyatan saalixa wa yubطin maa yukhaalifu dalik warka soo gaabiyo culum waxay leeyihiin nifaaq isu keen kulligii tiiruu ku taagan yahay baa jira udub buu ku taagan yahay nifaaq udubku ku taagan yahay huwa alkadib been buu ku taagan yahay iimaan muxuu ku dhisan yahay asidqu wاlkhlaas run iyo daacadnimo bay diin ku dhisanta nifaaq wuxuu ku dhisan yahay been alkadib nifaaqa camaliga iyo nifaaq asqarka loo yaqaano shan asal buu u laabtaa inta kale ee nifaaq camali ah usuushaa shanta ah faahfaahintooda wey shanta asal axaadiidtii saxiixan ku sugnayd baa yaa caddaysay waxaa weeye aayat lmunaafiqi halaath iyo arbacun aad garanaysaan afartii iyo mid kaloo xadii riwaayo ay raacisay shantaas wey ka koobaad idaa xadaa kada markuu sheekayna ummadda u warramaya been buu sheegi naashnaashka iyo sharaxa warka ka dah wixii aad ogeydtiisa u sheeg weliba ammaanadu waxay keenaysaa waxaadan hubin kaba gaabsaba intaa hubto un dhiib idan marba haddii sheekadaada beenta ay soo gasho beentu waa dhaqan dhaqamada munaafiqiinta ka mid ah ayb waxaa kaloo uu ku dhisan yahay adilo kadab iyo kaburat khiyaanatan khiyaanatan an tuxadia akhaaka xadiian huwa laka musadiq wa anta bihi kaadib labo idaa wacda akhlaf markuu wax ballan qaado wacdigu waa shayga ballan qaadooda yaboohday wey masaajid baa laga istaagay beyt ilaahi baa dhisaaya masjidul hidaaya dhisaaya wax bixiyey shan boqoloo kun baan ku dhawaaqay berina ma hayaa tir hawl culus ayb <clears throat> marka waa asna waa maxay wacdigii iyo ballantii iyo qaaday baad guub yeeshay ood ka soo bixi weyday allaahuma inay duruuf qaahira ku qasabta kuu diiday mooyeen dhaqanku dhaqan munaafiqiin wey saddex wa idaa khaasama fajar markuu doodhayo wuu xadgudbaa markuu dooddu mugtay in caddayn iyo muran baa ku jira iyo qadad wuxuu keeni inuu xadgudbo wuxuu xaq uusan lahayn sheegto oo uu taraaro oo been ku dhaarto oo waxaan jirin sheego idan marba haddaad doodaada ku madax tiiriso ood been iyo baktiba aad daamato oo xaqaadi keliya aada goosan weydo taadiya waa dhaqan munaafiqiin wey idan waa maxay fujuurku fi dooda fujuurka ku jira waa maxay inaad xaqi ka baxdo camdan adoo isla inaad saxanta aad ismoodayso haddaad adiladii iyo wixii iyo diyaarsato xaggana ad aaminsan inaad saxan tahay hawshu ma ah laakiin adoo og inaad khaldan tahay inaad ku madax adegto wey hawlihii reer muduga soo garan mayse maxay ahayd maxay dhaheen maxay ahayd cawl adayg e mise indha adayg waa dhaxalgal bay dheheen indha adayg waa dhaxalgal idan waxaa weeyaan wixii hadduu kuu caddaado inuu baatil iyo waxba uusan ka jirin inaad ka istaagta la rabaa soomaalida qaarkood waxu ku maamaadaan nin weyn ma wada islaamo nin weyn waa yeela dheh ma wada islaamo khalad weyn wada islaamo qayb qowmiyaa cunsuriyaa bakhtia diin daraa a burjuwaasnimo inuu ku hadho wiilka yarkaa wada islaam asagu laakiin odaygu dhaqankii iyo xeerbeegtadii iyo hawlihii dadka lagu leexin jiray labada wiilaysta kan waa inay hebel habeen ba ku xigaa kana in hebel way ku qallooci wey kan ku gilgil idan waxay nin weyn ma wada islaamay dheheen waa in qayb gaalnimaa iyo shirki iyo diin la-aan laga helo ninka waayeelkaa waa mahmaa soomaalida qaarkeed ay leeyihiin idan xaqi inaad ka baxdo adoo arka inaad khaldanta inaad madax tiiriso dhaga adayto weyta laga hadlay laakiin adoo ismooda inaad faxan tahay baad hawsha ku dooday ku adkaysato taamlafnimo ma waa khalad aad gasho un wey tiibuu nabigu in badan ka hadla wuxuu ihi ina abqad alrijaali ila allahi alaladu alkhasiib rag ilaahay wuxuu u necab yahay ninka muranka badan ee madaxa adag ee dooda ku xadgudba man khaasama fii baailin wa huwa yaclamu ninkii dood iyo gar beena ku murma baail la taageera asagoo og wuxu inuu baail yahay lam yazal fii sakhat illahi xataa yanzac ilahay cadhidiibu ku jira ilaa uusha ka baxo ilahay baa ku cadhaysa abi daawud iyo kheyrkii xadiidkaas waman acaana calaa khusuumatin biulmin faqad ba'a biqadabin min allah abu daawud iyo ibnu maaja qodobka afraad ee dhaqanka munaafiqiinta eh waxaa idaa caahada adar idaa caahada qadar markuu ballamana ballantu ka baxaa xilliga xilligaan isku imaanna waa gembinhaya saa isaan waa yahay anaa kuu iman saa isaan yeella waa yahay kolba nin kuu dambeeya waa yahay mar ma ku walba kisbaa yeelo cali waa waa yahay cumaroo ka dambeeyo oo khilaafsan waa yahay kanoo ka dambeeyo waa yahay manfaci maslaxi ah oo dantiisuna ilaashan baad noqotay ballamaha ka bixi ayib wacdigu sidiisu waa waxaad yaabooda inaad qabanaysood bixinaysood samaynayso xoolaan bixin taas weeye wuxuun badli ah ama caaa ah ama waxbixin ah cilmiba allah ka dhige ood guub yeeshow waxaad yabahoday inaad bixiso tanna waa madal iyo ballanta caadiga taqaanaan ayb cahdiga in la ofiyo wey likulli qaadirin lahu liwa yowma alqiyaama yucrafu bihi fi saxiixayn nin kastoo ballan furow ah ballantina ka baxa maalinka qiyaamo waxaa loo samaynayaa bandirad dheer calan baa laga taagay fii riwaaya cinda muslim cinda istihi yowma alqiyaama dabagibinta meesha dabanacista loo yaqaano yaa bandirad calan laga qotamin waxaa ku qoran ballantan waa tii uu hebel ka baxay calan baa babanhaya calanka u n oo kale lagaataagahaya soma arg in biradhae la taago bira waa lagu sumadii yaana shareeca u dhaqanaya taqaano weyo dembi weyn oo noocaasoo kale ah ruuxi galaay marar badan waxaad arkaysaa in calaamad gooni ah loo samaynayo nabigu wuxuu sheegay maalinka qiyaama ruuxii ribada cuni jiray ee ribada ku dhaqmi jiray ama qaadan jiray ama bixin jiray ama isticmaali jiray inuu iman doono asagoo sidii ruux waalan dhacdhacahay sida ruux waalan oo wareersan oo marra kufi sidii ruuxu jinhayo kale marra kici marra kacaa kufi marra kici qataada la weydiiyey wuxuu ihi qataada wuxuu u kacaa kufahaya u dhacdhacayaa ruux caloosha weynaan buuri caloosha waxay tegaysaa shan mitir intii yarada koosnayd baa la dhaqaajin layahay calool tagtay derbigaa tagtay yaa qaadi kara marka qataade wuxuu marra calooshiibu qaban oo uu istaagi marna way ka fukan uu la kufi suu jilbaha u koosan baa wuxuu hor imanaya ilaahay amaam allah marka ciyaadan billaah hawl foolxun weeye hawl foolxun weeye qodobka shanaad ee munaafiq lagu yaqaano markii la aamino ayuu khayaamaa wa ida tumina khan shantaa asal bay ku wareegaysaa usuul annifaaq alcamali nifaaq alcamali shantaas xadiidku uu caddeeyey baa uu asal ah wixii kale waa un sharax iyo faahfaahin in allaha yaamurukum an tuaddu amaanaati ilaa ahliha addi lamaanata ilaa man itamanag si kastaba noqotee nifaaqa camaliga wuxuu ku dul wareegi ikhtilaafu asariirati waalcalaaniya waxaad muujisan iyo wax kuu qarsoon baa kala duwan sidooduba kala duwanaashihi hadday noqoto waxaad muujisan waa islaam waxaad qarsanna waa gaalnimo waa annifaaq alabar waxaad muujisan hadduu yahay islaamnimo iyo wanaag iyo iimaan waxaad qarsanna ay tahay been iyo khayaano iyo fisqi iyo dembi iyo macsiyo waa nifaaq camali ah labadaa buday u kala jabahayaan cabdulahi bni cumar ibni cabaas ee cabdullahi bn cumar khataab baa maalin loo yimid waxaa layidhi ibni cumarow nimankan boqorada iyo barsaabyahan baan booqanaa u tagnaa un salannaa markaan u tagno waxaan dhanaa boqor hebelo fiicnada nabama soomar nin kula mid adduunku waa nabad hawshoo dhadhanhayda kala cabaysaa waa la kala degan yahay sicirkii baa jabay shacabku sida lagaga mahad sheeganahayo markaanu ka soo baxon balaayaa kagu dhacday bahal wey meesha fadhiya ilaahay ow kana dhaafi yaanu dhahnaa ka horran baa layidhi hor markaanu hor joogno waan ammaanaa markaanu soo baxno waan xamanaa xukumkaa ka war <laughs> ibnu cumar baa la weydiiyey ya abaa cabdiraxmaan inaa nadkhulu cala alimaami fayaqdii bilqadaa'i jawra fa wafaqaka allah nin qaadlia ah xaakim oo wasiiraan u gelaynaa gar buu gaadhay hawl buu xukumi inay joortooy baail tahay oon baan aragnaa warba ka warrama waa heer sare wey umbud wey conform weeye waa yahay <laughs> wananduru ila rajuli minna yuni calay weli waxaan arkaynaabuu kii kharibnaa an jaa'irka ahaa nin ammaan hayaba oo muxaadarayn oo asaga ammaani faqaala bnu cumar wuxuu yidhi anugu horta aynu kala baxni inaa macshara asxaabi rasuulilahi kunaa nacudu haada nifaaqan famaa adri maa tacuduunaha antum buur warku waa dhan yahay xilligii nebi maxamed haddaan saxaaba falkan fal munaafiqiin baan u naqaanay munaafiq la kordhaba loo buu ahaa laakiin idinku waxa u taqaanaa ma aqaan ma afminshaarnima ma actifnima ma baysaannima ma reemagaalnima aday kuu taalla idinku waxa u taqaanaan sheega buur ilaaga abagu munaafiq baan u naqani ninkaasbu marka wuu caddeeyey intaasu ku haystaa intaasu xilliga waa dhaqankii munaafiqiinta annaga xilliga nebi maxamed waxaa la rabaa haddaad caaw hor taagan tahay iyodaad xabiib hor taagan tahay haddaad xaasid hor taagan tahay warkaa aad sheegaysa iyo afkaadu iyo uurkaadu iyo iskhilaaf iskaba aamusba maxaa kuu geenba ha u dhawaani marka horeba intaad nacamlayn lahayd ha u gelinba haddii islaa u gasho runta sheeg abi jacfar mansuur mi ninkii ibn abi di'b bu wuxuu ku yidhi ilahay kugu dhaarshay ka warran buui maamulkiiy qaabkan u wado miyaan reeban oo miyaana ka fiicnayn wuxuu hay dhaarin joog maya sheeg buui ballamka ilah haddaadan sheegi waxba socon maayo haddaad idhaarisay buu ihi waxaa tahay jaa'ir taxkum biljawr walaa tacdil fi lqadiya wa inaka khaa'in waxaad ku nooshay dhiiggii muhaajiriin ee ansaar adduunka ma soo marin kaa xun intaa noolaaba waa boqorka dowladda haysta waa madaxweyne adeerkiibu dilay ninkaasaale waa la odhanayo inta nina uu qabo maalinkaa sagaashan reer bano miyuu togto usaa leeh sagaashan reer bano waliba culamo ku jiraan buu gowracay wuxuu hi aniga haydhaaran iga da hawshan iska wado iska qaso laakiin fara iga qaad maya sheeg buu hi waxaa tahay ninkii ummadda u aqoon badnaaye munaafiq tuug oo khaainaa tahay buu yani culammadu marka hawshaas waa inaan runta sheegta sheekh axmed bin xambal baa waxaa lagu yidhi xilligii fitnatu khalqi qur'aan ee socotay ee maamuun ummadda rogay waaiq baa asaga kharibay yaa waaa nin baa u yimid remiya wuxuu hi adeer waxaad yeelaysaa ninka dad badan buu laayey xabsibu ummad ku dhammeeyey intaasu nin buu dilay waxaad yeeli tuqyo samee en en dhaho boqorka qanci oo sasab oo malas u daadi oo siwn oga baxso warkan soo cadeed leedahay kalaamka ilaahay weeye qur-aanku waana hayru makhluuq waman qaala bikhalqihi fahuwa kaafir adleda joog waad dhimani axmed wuxuu idhi waaan ninka waxaan ku idhi buu ihi idaa kaana aljaahilu fii jahli ida kana aljaahilu fii jahli wasakata alcaalimu famataa yatabayan alxaq buu ninkii jaahilkaa een diinba ka warqabin asagu jahligiisii buu iskaga dhex jiraa u iska shaqaysanhaya xadhiguu iska jiidan dameer waxaa weeye daaqahaya jarma daaqahayaw waxba lamama socdoba maxaa laisku hayaa diin maxaa kaa maqan marba hadduu xoogo biyo cabaal haysto islaantuna u dhalayso wax ka maqan ma jiraan laa dawlad laa islaam laa diin wax ka maqan hawlu taalla ma meeshuu biyo ka cabbu ka cabbi ninkii jaahilkaa wadhaaba ma haya waa iska maqan yahay caalimkiina hadduu cabsadoo seefta la gelgelaya ka cabsado xaqu goormo caddaan buur ballamkiina anaan ku dhiman hayaa buuri wuxuu yidhi adeer waad lootaa iyo waaya maca iskaga tegey axmed meesha waxaa ka raacay magac u wanaagsanaa ilahay umadda ku badbaadiy waa garanaysa waxba lagaga noqon maayo waxaa weeya warku ha caddaado saxaabi wuxuu uhi inaa macshara asxaabi rasuuli illah fa kunaa nacudu hada nifaaqan cala cadi rasuuli illah famaa adri ma tacuduunahu antum ayib xadiidkaas xadiid dheer weeye riwaayaad fara badanna waa leeyahay asalkiisa bukhaari baa soo saaray weliba riwaayadaha hore bukhari baa soo saaray toddoba kun hal boqol toddobaatan iyo sideed xaari bn abi usama fi musnadihi abu nucaym fi sifat nifaq kharaidi fi masawi akhlaaq axmed nasa'i fi lkubra ibnu maaja ibn abi dunya fi samt ibnu bata fi libanaq abu qasim alasbahani fi tarib watarhib ibn casaakir fi juzi dami di lisaanayn wadi lwajhayn dayaalisi fi lmusnad xambal ibn isxaaq fi xadiidi bayhaqi fi sunan fi dala'il watabrani fi lkabiir waa duruq fara badan iyo riwaayad fara badan ba waxay kusoo wareegeysaa in aad ruuxa markaad hor taagan tahayna ammaanto ama u nacamlayso madaxa u gundhiso hadhow markaad ka tagtana aad runta sheegto waa munaafiqnimo dhaqan nifaaq wey warku macnahaasu ku wareegahaya runta in la sheego lagu dhinto weeyaan xaafid xajar wuxuu leeyahay waxaa nabigu intan ugu koobay acmaalu lmunaafiqiin ama nifaaqa camaliga oo ugu koobay diintu waa saddex wax lagu hadlo iyo wax la sameeyo oo ficil ahaan iyo fal ahaan loola yimaado iyo wax qalbiga ah labadaas wey niyada wuxuu leeyahy marka midda koobaad oo carabka ah idaa xadaa kadaba wey yaa asl ah had iyo koor haddii uurkaada wax ku jira iyo afkaada wax ka soo bixa ay kala duwan yihiin idaa xadaa kadab oo halkaas lisaanka halkaas u laabanaya ficilka asna waxaa u laabanhaya waida tumina khan waida tumina khan ayib waxaa kuu yimid calى fasaad الniya waxaa u laabanhaya idaa wacada akhlaf lannu niyadaadii iyo waxaad sheegaysa baa kala duwan marka usuushu halkaasay u laabanaysaa buu leey muhimaddu marka waxaa weeye nifaaqu waa cudur baas oo aad iyo aad u xun weeye ummaddana baabiye kala reebay ibnuqayim markuu tilmaam arrinta wuxuu leeyahy wa ama الnifaaqu fadaa اlcudaal waa cudur aan daawo lahayn buuri baabi'iye dilaa wey cudur dilaa ah albaطin aladi yakunu الrajulu mumtali'an minhu wa huwa laa yushcar buuri gaalnima ruuxa ka buuxsami qalbigiisa lamana oga buur war looma hayo waa noo fiican yahay sheekh cabdullaahiga uun toban sano dhowr sano oo soomaaliya sheekh u ahaa ee waagi dambe isagoo gaal la ogaaday wey ayib isagoo istaag ku kaajay may dheh baa la arkay y idan soomaalida saasay uga carartay waa gaal istaag ku kaaja halkaas ka keenan baan u malay si kastaa noqotee fainahu amrun khafiyu cala annaas munaafiqnimadu waa arrin qarsoon oo qalbiga ruuxa ku jirta lama arki kara haaliban bal wuxuu yihi sheekhu wakaiira maa yakhfa cala man talabasa bihi fayazcamu fayazcumu anahu muslixun wa mufsid bal iska badaaya kii munaafiq ahaa bay marar badan waxaa ka qarsoon inuu munaafiq yahayba asagaan is buuri wuxuu isu haystaa inuu muslix yahay oo wax wanaajinayo wahuwa mufsid qaaluu inamaa naxnu muslixuun ilahi muxuu yihi alaa inahum hum lmufsiduun walaakin laa yashcuruun adoo munaafiq ah oo dhagadhaadheer baa laga yaabaa inaas ogeyn ba inaad munaafiq tahay musiib wey waa musiib madaarij saalikin majaladka koobaad baa lagu laaban kara ama dariiq lhijratayn afar boqol iyo saddex ilaa afar boqol iyo afar xaafid ibnu ibnu cabdilbar baa xadiidkii aad garanayseena ahaa ina arajula laytakalamu bilkalimati min ridwaan illah ma kana yadunu an tabluga ma balagat yaktub اllahu lahu biha ridwaanahu ilى ywmi yalqaah waina اrajula laytakalamu bاlkalimati min sakhaط اllah ma kana yadunu an tabluga ma balagat yaktub اllahu lahu biha min eh, sakhatahu ila ywmi اlqiyama eh, ilaa ywmi yalqaa xadiidka markuu sharxi u leey xadidkii uu soo saray malig eh, iyo ibn wahab iyo nasaa-i axmed ba soo saray ibn maaja wuxuu leeyahay laa aclam waa maxay nin baa waxaa ka soo bixi weedh iyo kelimo wanaagsan oo ummadda khayr ku farhayo asagu marka wuxuu leeya waa un kelimo iska yar xogow ajir yar iyo xasaayadba lagaga qori laakiin ilaahay meeshay kelimadaa ka joogto iyo aakhare meeshay u buuxi doonto iyo waxay u qaban doonto marnaba muusan filay kelimadaa ruuxaa jannubu ku mudanhayaaba waxaa kaloo dhici buu nabi sal ly slam in midkiin uu kelimo ku hadlo kelimadaasoo dembi ah xaggana uu isleey xoogow in allah hafuur raxiim dembi yar weeye xoogo weysada hadhow baabiin doonta istakfirullah baa ku filan subxana allah baa ku filan xoogo suurtalbuqaro ka siidaysaa ku filan buu isleeyahay laakiin ilaahay baa ogu cadho naar buuna ku tegi doonaa maalinka qiyama ilaa yowma yalqaa xaafid macdil wuxuu leeyahy xadiidkan wuxuu ka hadlayaa annifaaq walmunaafiqiin dhankaad u qaateen ma aha buuri wuxuu leeyahy laa aclamu khilaafan fii qowlihi sala allahu alay wasalam fi hada alxadiidi ina alrajula yatakalamu bilkalima anaha alkalimatu cinda sulطaani aljaa'iri aalim buuri kelima nabigu ammaanhayd ee intaasoo fadli iyo darajo iyo khayr u sheegay waa kelimo aad ku tiri boqor ama madaxweyne ama mas-uul jaairoo xadgudbay ree waxba maada qaban khaain tuugaata umadda ka fadhiiso soomaaliya hadaad ka dhaxbixi u heshiin lahayd dhe runta cadde xoog baad nugu haysataana yaa idin doortay idinkaas magacaabay un ummadda ka dhexbax waa in runta ninka loo sheego haddaad tirado ma adduunku nabad weeye wax kaa fiican lama arko soomaali aday ku xadhiban tahay baktiga iyo beentaasu wallacahaya taasu daacahaya ummaddiina marka adaa kusii kharibahaya liyurdiyahu biha fima yuskid اllaha caza wajala wayuzayin lahu baطila yuriiduhu min iraaqati damin aw dulmi muslimi wnaxwi dalika fima yanxaطu bihi fi xabli hawaah fayabcud min allahi wayanaalu min sakطi wakadalika alkalimaة alati yurdii biha allah caza wajala cinda sulطan اljaa'ir liyusrifahu can hawaah wayakufu can macsiyati yuriiduha yabluqu biha ayضa min ridwaan اllahi ma laa yaxsub aw laa yaxsibu wallah aclam whaakada fasaru ibnu cuyeynata buuri markaasuu adilo badan cadaynaysa keen xadiidkan xadiiu lmunaafiqiin weeye buuri boqorka iyo ninka mas-uulkeed ka cabsanayso markaad hor taagan tahay runta u caddeeyo ku jexjeexo runta u sheeg hadalkaa yarka ah eed maalinkaa kaa soo baxay waxaa laga yaabaa inaad janno iyo khayr ku kasbato been yarood ku qancinaysa asaga amaad xoogow maanta shaah kaga daatanayso ama xoogow shaxaad aad kaga qaadanayso ama aad jaga aad ku raatanayso ama aad leedahay hadhow xoogo markuu meelaha ka eeddo xoogaha dhiibo naar baad ku mudanaysa warku waa inuu caddaada wey ilkii horunba waa la wuxuu leeyahy ninka loo yaqaan ibnuqayim raxmatullahi tacaala caleyh nifaaqu laba toob baa waraabisabu waa beer baxda nifaaq way baxdaabu beerta nifaaqu laba toob baa waraabisa laba kanaal baa kusoo rogo biyaha u keena kanaalka koobaad saaqiyat اlkadib wa saaqiyat riyaaba kanaal la kanaalkii beenta been buu ku baxaa nifaaq been buu ku dhisan yahayba badarka iyo dalaga nifaaq been buu ku baxaa midda kale wuxuu ihi arriyaa istus ha lagu arko xalay baad xooguu qur-aan akhrisay waad cibaadaysatay waxaad dihi horniyo xalay wixii dhacay muxuu ah xaafadan siddeed saac sagaal saac xabadaa ka dhacahay bimacnaa waan soo jeeda wey la soco saa marmalaheed saas iskaga badantah isagoo soman bu ku leey maanta soo khamiis ma ahayn aawa khamiis wey aahay aahay maxay tahay waa yahay anuu khamiistan soomaa wey <laughs> yadeen labadaas riyuhu waa shay marka hore aan lagu arkayn ee adoo lagu arkahayo ilaahay dartiid aad tukanaysaad mooddaa salaad baad tukan nin baa gees kaa firinhaya markaad aragto inuu wadaadku sheedda kaa waad iskala bixisay camaad u tukatay qiraa'ad dheer salaad quruxsan gacmahay meeshoodaad saaraysaa laakiin haddaan lagu fiirinayn waxaad ka qulqulubsiin lahayd adoo agga iska fiirinay sii rukuuci lahayd saa ku hayo ood meelaha marna hamhamsanhayd laakiin maadaama isha lagugu hayo waa isqurxin idan ma ilaah baad caabudaysay mise addoommada caabudaysay hawl culus wey labadaa kanaal baa waraabisa buu uhi been iyo ha lagu arko ayib qaabkaad u tukanayso wuxuu leeyahay labadaa kanaal waxay ka yimaadaan laba ilood ilan biyuhu meel ay ka soo burqadaan baa la rabaa biyuhu waxay ka soo burqayaanba laba meelood dacfu albasiira wa dacfu alcaziima kow markaad riya iyo ha sheegay iyo munaafiqnimo ay ku gelayso oo camali ah waxaa tahay waxba yahay nin aan shaksiyad layn baa shaksiyad xumaad kugu jirta go-aanba ma lihidba war ma ilaahay baad caabud haddaad aaminsan tahay dadka ammaantooda iyo caydo inay waxba kuu taraynin duu raalli kaa yahay waxba aysan ku yeeli karin ruux xor oo bini aadam oo shaksiyad leh haddaad tahay dadkan oma baxdeenba ee waxaa kugu abuuran dullinnimo kugu duuban waad ordi hebel maaa hebel ma caahay caaw dhan seexan waa qobgeri naftaa ku qabanba adduunkaaba kugu yar cankabuud baa badgeli war dadkan maxay yihiin idan dacfu alcaziima wa dacfu lbasiira aragti gaabni iyo shaksiyad xumo labadaa ilood bay ka yimaadaan buu i beentu ka timaadaa iyo macaheedi kanaalkii asagooda riya labadaasa ka yimaadaan si kastaba noqotee nacuudu billahi min alkhidlaan annifaaq alakbar asagu waa nifaaq weyn oo gaalnimo waana mukhrij min almilla diintaad kaga bixi gaal baa tahay ayb amaa nifaaqan asqarka waa kabiira min alkabair kabiira min alkabair wey iimaankaadi baa nuqsaamahaya dhaawac baa gaarhaya faasiqnimona waa ka dhalanaysa oo faasiq baad noqonaysaa laakiin gaal ku noqon maysid naarna ku waari maysid diinta islaamkana kaga bixi maysid intaasaa udhaxaysa labadooda mid wuxuu keenayaa inaad faasiq tahay midna wuxuu keenayaa inaad tahay kaafir mid wuxuu keenayaa iimaankaadii inuu dhaawac gaadho nuqsaamo midna wuxuu keenayaa inaad diintaba ka baxdo aad kaafir tahay mid wuxuu keenayaa rabbi hadduusan ku cafiyin in naarta lagugu joojiyo biqadri dambika wa nifaaqika alasqar marka lagu qumudiyona hadhow lagaa saaro o lagu geeyo jannada midna wuxuu keenhayaa inaad ku waarto oo ila gaal weyn baa tahay fi darak asfal min anar furuuqdaasa udhexaysa nifaaqa xukunka akhrayn ka hadlayna nifaaqa akbarka ah curf fuqahaa zandaqaa loo yaqaanaa salafku waaga hore waxay odhan jireen munaafiq iyo nifaaq bay cabiri jireen qarnigii labaad wixii ka dambeeyey magac kalou qaatay munaafiq waxay salafku u yaqaaneen xudayfi iyo saxaaba waxay munaafiq iyo nifaaq dhihi jireen magac kaloo qaatay oo ah azandaqa zindiiq hebel waa zindiiq waa zanaadiqada meeshii munaafiqiin la odhan jiray magacaasaa la isticmaalaya si kastaba noqota annifaaq iyo azandaqa iyo zindiiq iyo munaafiq waa laba magac oo macna waaxida ka turjumhaya waa nin kasta oo islaam iyo wanaag muujisanhaya hoostana ku qarsanhaya gaalnimo ama yuhuudiye ha qarsoodo ama nasraaniya ha qarsado ama majuusiya ha qarsado aday ku taalla waxaa kaloo la halmaala macnahan la halmaala haddii wixii magac kaafir qaadan jiray waaga hore oo kaafir la iska odhan jiray curfiga dambe fiqiga way kala qaadeen zindiiqii munaafiq waa nooc meel ka fara sooma kan asqarka a ah mooye gaalku hadduu diidan yahay ilaahay jiritaankiisa oo uu ku leeyahay noloshu laa ilaha illa ayaatu maada laa ilaah walxayaatu maada abiica waxaan abuurtay cir baa qarxay infijaar kubraa baa dhacay oo caalamku kan weeye oo rabbiba diidan yahay sida shuuciyadii soomaaliyana wax ka jiray bay ahayd mas-uuliyiintii soomaaliyeed labaatan sano ka hor shuuciyay u badnaayeen wuxuu soomaliya xukumi jiray madaxweyneyaashii wasiiradii dowladdii socotay shuuciya u badnayd ayb ka noocaasa ilaahay subxaana wa tacaala inkirsan jiritaankiisa inuu adduunka asagu abuura maamulaya diidan waa un kaafir laakiin waagi dambe magac waxaa la siiyey mucail mucail ilkhaaliq wa mucail ilsaanic baa la siiyey hadduu leeyahay adduunku waaba qadiimba caalamka wax abuuranaya ma jiraan asagaana ismaamulhay dahri baa loo yaqaana ama duhri waxaa tiradaba haddana <clears throat> haddii ruuxu asagoo muslimaha kadib uu gaaloobo murtad waana nooc gaalnimada ka mida soo maa waa un gaal laakiin magac murtad buu qaataa hadduu ilaahay caabudahayo ilaahay khayrkiina wax ogu darhayo oo ilaahay iyo addoonkiisa isku ladhana waa kaafir laakiin mushrik baa loo yaqaana intaasba waa jirtaa hadduu gaalku diin hore oo mansuuqo ah uu haystana maxaa la yihahdaa kitaabi kitaabi ahlukitaab baa la yihahdaa isku geey waxo dhan waa maxay waa un gaalo kulligood zindiiqii mucailkii shuucigii duhrigii ama dahrigii munaafiqi akbarka ah kitaabi kulli oo dabaacinta iyo jidid waasla gurigeynti gaal un iska hoosta ka xariiq intaas waxaynu kaga baxaynaa munaafiq oo laba nooc noqday nifaaq oo laba nooc noqday iyo hawlihiis ruuxa ma la odhan karaa waa munaafiq baa tahay markuu hawshaa sameeyo oo magaca ma idlaaqaynaa marka waa inoo dambaysaa xilligu aynoo ka hadlaynaa waxaa inoo raaca fisqi iyo fusuuq fisqi iyo fusuuq baa raaca fisqi iyo fusuuq waa masdaraan laba masdar weeye oo min qowlin fasaqa yafsuqu fusuqan wa fisqan fisqiguna asalkiisu waxaa weeye alkhuruuj min aaaca inaad ku gacan saydho amarkii iyo daacadii waxaan sameeba lagu xeradaa ku jiraa ka bixin halkaa taagna waad ka dhaqaaqda meeshii lagu ogaa baad ka dhaqaaqday adoo lagu fasixin khuruuj wey wa inahu la fisqun yani lakhuruuju can طaacati illah fafasaqa can amri rabbih fafasaqa can amri rabbi ay kharaja can طaacati rabbih wakadalika xaqat kalimatu rabbika cala aladiina fasaquu anahum laa yu'minuun luqa ahaan sidiisuba waxaa weye fisqigu iyo fusuuqu waa in ruuxu bini aadamka ilaahay amarkiisa uu ka baxay daacadiisii iyo ilahay in la yeelo ama istilaax ahaan fiqiga waxaa loo yaqaanaa fisqiga khuruuju lmuslimi can taacati rabbihi birtikaabi kabiirati min alkabaa'ir laba kala baabood ruuxu hadduu gaalnimo ku dhaco maxaa loo yaqaanaa kufri iyo kaafir hadduu acmaal nifaaq ay ku caddaato ama kii ictiqaadiga ku caddaado nifaaq iyo munaafiqiin buu hoosgalahayaa laakiin ruuxu hadduu dembi kabiira ah oon gaalnimo ahayn uu ku dhaco waxaa la yihahdaa faasiq waxa uu sameynaya waa layaha fisqi ama fusuuq bimacnaa ilahay baa waxan iska daa ku yidhi ka leexo waa dardartay haddii jackpoint lagu dhigo adoo baabuurka haysanhayo oo dardarta ka war ku jegto adiga booliska ma kala baxaysaa kala bixi maysaan idan xuduuddii iyo seerihii rabbi dhigay baa dardartay waa antaraartay adoo u kaasaya weliba taasaa loo yaqaana showkani wuxuu leeya wa ama ismu اlfaasiqi fii curfi الsharci mukhtasun biاlsmi اlmuqadimi cala اlkabiira warka aan soo gaabinay fisqigu iyo fusuuqu iyo faasiq waxaa weeye dembi weyn oo kabiiro ah oon gaalnimo gaadhsiisanayn ruuxii muslimka inuu ku dhaco oo derdero ilaahayna amarkiisa uu saa ku khilaafo ayaa waxaa loo yaqaanaa fisqi iyo fusuuq warka waa kooban yahay ee waxaa u baahan in la qeexo maxaa kabiiro loo yaqaanaa goor ama waxaan ujeedaa goormaa horta aan odhanayna ruuxii wuxuu ku dhacay fisqi iyo fusuuq waxay culimadu leeyihiin idaa ataa bikabiiratin walow waaxida hal dembi oo kabiira ah ruux hadduu ku dhaco hal mid ba allah ka dhigay min alkabaa'ir maxaa ka mid a ah? qadfu lmuxsanaati almu'minaati alghaafilaat maxaa ka mid a ah? dhaarta beenta ah maxaa ka mid a ah? altawali yowma azaxf waxaa ka mid a qatiicatu raxim tif wey caraka soo dareeri soomaali waxay sheegteen inay carab yihiin jaamacat lcarabna waa ka tirsanaayeen tayib in rigrigada dagaalka ee gaala lagula halgamaya aad ka cararto adoon wax dhibaato aysan ku hayn ama kugu qasabta durro aysan ucanin waa dembi weyn wey gabdhaha muslimaadkae dhowrso in la caayo le waa zunaad ama waa sharaamiid waa dembi weyn wey dhaar beena in lagu dhaarto ama marag beena la maro dembi weyn wey qaraabada iyo ahalka iyo raximka in la gooyo dembi weyn wey waa farabadanta beentii xantii rufyaannimadii laba wajiilihii waa taqaanaan dunuubta noocaasoo dhanba sharciga kulli wuxuu caddeeyey inuu yahay kabiira inay tahay yaa la caddeey idan hal dembi oo weynood ku dhacday baa kuugu filan inaad faasiq tahay hal hal marood been sheegtay faasiq baa ku tahay la soco soomaaliya marka imisa cuduulkaa marka waa yahay ilan faasiku axkaam bu kutub baa laga qoray markhaati geli maayo oo kan samayn maayo oo kan samayn maayo mujaladaad wey saddex mujalladoo waaweyn baa laga qoray ama afar ama labaad arkaysaa axkaamu lfaasiq riwaayadiisii xadiidkiisi ma la warin makhraatigiisi ma la qaban ma lagu daba tukan gar ma noo geli qaalima noo noqon intaasuu masalaha meeshuu soo gelaysa gabadh muslimada walaayadeed maqaadi ma la xaman karaa sidiisuba ila faasi laa hibata lfaasi wadaadaa qabe marba ruux hadduu faasiq noqdo caawo dhan baa la iska jaqi karaa yani hawsha hol saalan ma aha hawsha hol saalan ma aha kabiir kabiira min alkaba'ir walow waaxidatan ruux hadduu ku dhaco fisqi buu ku jiraa kow dembi sagiira ah ilan dunuubta oo kala yartahay nabigu waa cadday asalawaat alkhams waljumcatu ila aljumca wa ramadaanu مkفiraaت لma baynahuna إida اجتنibat الكبائر في الصحيح waa garanaysaa in تجتنibuu كبائرa ma تنهون نukفir canكم سيئaaتiكم yجتنibuuna كبائر الإثم والفawaaxiش waa la kala qaaday كبائر الإثم والفawaaxiش baa la yidhi qur-aanku sayi'aad hadduu cabiro kabaa'irna uu sheego sayi'aadku waa sakaa'irta in tajtanibuu kabaa'ira maa tunuba nukafir cankum sayi'aadka sakhaa'irta qur-aankudhaqankaasyaqaana dembi sakiiro ah haddaad laasimto ood ku dhaga adagto ood shaqaba ka dhigatana waxay dhan waa waxay la xugum tahay kabiiro alsraar cala asagiira ama ficlu kabiiratin walow maratan waaxidatan baad ku noqonaysaa faasi fisqina ku sugnaanaya xukm lfisq wuxuu kaloo fisqigi ku sugnaanhayaa in dembi sakiiro oon siiba weynaynba aad ka caada dhigataba bimacnaa waa maxay markaad samaynaysayna waad u bareedhay tanya sakiirada ah welina waxaa kugu duba hadhow inaad ku noqoto jaadka inaad ka cunto beri hadduu soo dhacana soo dhaciyey aad tiraado ku dhufo beri dambe soo dhaciyey weligaaba waxay culumadu ku misaaliyaan sakiirado kale aragtida isha kaaga dhacday ruuxa bini aadamka ah ee dumarka xawraadkooda kaaga dhacdo ta hore ee dafta ah laguma haysta xadiidu cali baa caddeeyey mar labaad bay ku celisay waxaa tihi meeshu ya quruxsanayd bal sii fiiri maxaan leenahay waa sagiira laakiin haddayba dhaqan kuu tahayba had iyo koor la sii raacdo faasiq baa ta waxaa kaloo lagu sheegaa lamsada ruux dumaroo ajnabi ah inaad taabato ama aad dhunkato waada waxay leeyiin waa sagiira haddaaba alcaada ka dhigatan hawenka iska salaantaba xaaji hebel iska warran aad ahayd aad salaanto oo dhaqanba ka dhigato idan faasiq baad noqon ama xugum fisqi baad qaadanaysa adugu macaanidaas sagiira waaxida haddaad laasimto min nawcin waaxid aw sakaa'ir mukhtalifa mutanawic aad laasimto joogtayso ama kabiira waaxid aad ku dhacdaay fisqiga diyaar wey wadaaddu sidaasay leeyihin ee waxaa u baahan in kabiiradii la taxdiidiyo kabiira dembigu maxaa kabiira loo yaqaana ayib dembigu sidiisaba waa shay kastoon rabbi raalli gelinayno dembigu waxaa weeye shay kasta oon rabbi raalla gelinaynin xaggana uusan ku fasixin si mubaaxa meesha uga baxo idan kabiiradu khilaaf badan baa ku jira waa inagu soo maray khilaafkii khawaarij iyo muctasile iyo ahlu sunna udhexeeyey waxba kaga noqon mayo kabiiradu culumadu waxay u badan yihiin ibnu cabaas madhabkiisi baa la qaatayo ibnu cabaas wuxuu yihi alkabiiratu anaha kulu danbin khatama allahu binaarin khatamahu allahu binaarin aw gadabin aw lacnatin aw cadaab waa dembi kasta oo ruuxii sameeye rabbi u lacnaday ama cadaab u ballanqaaday ama rabbi cadho uu ku sheegay ama naar loo ballanqaaday waman yuwalihim yowmaidin duburahu ila mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fia faqad ba'a biqadabin min allah wama'waahu jahanam wabisa lmihaad wabisa lmasiir baa ayaddu ahayd idan maxaa daba yaalla ma'waahu jahanam idan dembi kastoo naar iyo goodi iyo cadaab iyo cadho intaaba rabbi u ballanqaama sheedco sheegto waa dembi weyn bui ibn cabaas marka la koobo waxaad dhihi kartaa kullu dembin wey tawacad allaahu calayhi biwaciidin khaas dembi kasta oo goodi goona uu ka yaallo waa kabiiro fi laakhira aakharana kugu sugahay ama fi dunyaa xad muqadara leh dembi kasta oo goodi gooni ah iyo hanjabaad gooni ah rabbi uu ka dhigay aakhira kugu sughay ama adduunka ku leh xad muqadara ilan zinada maxay leedahay in lagu shaabigo boqol haddaadan guur soo marin haddii aad soo martan dhagax lagugu dilo sariqadi maxay leedahay gacanta in lagula kaco qadfigii muxuu leeay gabdhaha la jaa'ifeeyo siddeetan shaabow xiraabadii iyo qaadicu turuqii inamaa jazaau ladiina akhriyada warku waa cadya idan marbaa dembigii hadday lacnad daba taalo ama cala rabbigay daba taalo ama cadaab baa loo diyaargeliya dadka le ina aladiina yaakuluuna amwaal alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunim naaran kabiira hoosta ka xariir aklu maa alyatiim waa kabiira min alkabaa'ir bidaliil inamaa yaakuluuna naaran waabay ka dartoyo wasayaslowna saciiran waa iska caddahay wey hawshu idan dembigu marba haddii naar rabbi u yabowhay ruuxii sameeye ama cadho rabbigay ay meesha taal waman yaqtul mumina mutacamida fajazaauhu jahannam warku waa dhaya khaalidan fiiha waqadab allahu caleyh walacana wax kastaa la daray wa lahu cadaaban cadiima ya siirkawdmana soo koobi kara kabaa'ir lama koobi kare waxaan rabaa miaal inaad fahantaan bes aan u rabaa hawsha marxaba sheekh maxaan jilciya hade intaasaa tabarega ah ma qaadka ma sakiiraan ku sheegay waxaan sakiiro u geliyey khilaaf badan baa ku jira wadada aminkanba taaganba waa iska caleen caleentaa lo-oda daaqaysuu ka mid yahay niman iska taagan laakiin sida xaqiiqada ah, marka la fiiriyo qaadku waa xaaraan wey wadaadihii fuqahada ah ama shaaficiyadaha ah, ama xanaabilada ama axnaafta ay waagii muran ka keenay intaan la baarin dhibaatooyinkiisa caafimaadka uu leeyahay aan la ogaanin bay ahayd hadda marka la baadho cilmiga caafimaadka iyo dhakhtarnimada iyo teknolojiya casriga la gaadhay waa la ogaaday wici wiciyaa la ogaaday leannu masaladu markaad xugum saarayso naasilo cusubna ay tahay laba xugum bay ku dhisan tahay kow horta masaladan adiladeeda inaad ogaato aaniyan waaqiceeda wuxuu wuxuu yahy in la ogaado wuxuu ma dhagaxba ma sunba ma daawa ma malabba wuxuu in la ogaado waagi waxay noo ahayd curdaan soo baxo isku dharjo oho laiska quwaaxi karo bay ragg hore u ahayd laakiin hadda marka la baadhay gaaladii baaba ogaatayba soo afrika hadda waa ka mamnuuc lix sanoo xadhiga msimiya mise waa un taqriiban reer yurub hal wadan baa fasaxa hoolan ahayd baan umalanaya meelaha kale waa xadhig waa kontrabaan daraagis wey idan gaaladii baa ogaatay wuxuuy iska bataa muslimiine eh culamada marka muslimiinta hadda joogaay almajaamic alfiqiya almasriya alsacuudiya alkuweytiya sudaaniya kulli culimmadii hawsha baadhay ee dhakhaatiirta kaalmaysatay waxay caddeeyeen jaadku muran mala inuu xaaraan yahay marka maadaama khilaafka ku jira fiqiga ah baan oga gaabsaday wuxuuna iska naasilan yahay laakiin hadda marka la fiiriya aaaartiisa iyo dhibaatooyinkiisa ijtimaaciga kuwa sixiga ee caafimaad kuwa iqtisaadiga kuwa akhlaaqiga ah intaba la egaayay hoosta laga xariiqo inuu xaaraam yahay risaalo yarta uu qoray muxuu aha maxamed jamiil zayno baa kugu filan alla firiyo ma kabiira mise waa sagiira muran kale wey kabiira ba haddaa doonta geli amaa lamsada taabashada iyo nadarada iyadu culamadu way caddeeyeen jumhuurtu inay sagiiro tahay ayib waxaa inoo yimid waxaan ku jiray kabiir waa fahanteen kabiir waxaan nidhi dembi kasta oo naar laga lagu sheegay in ruuxii sameeya uu gelay ama loo ballanqaaday ama lacnad ama cadho ilaahay ama nabigu u yihi laysa mina wuxuu hi ibnu taymiya idaa samicta laysa mina faxdarbo fa ina bacdahu kabiira laysa mina haddaad maqashayba kabiira daba taagan laysa mina man xamala calayna silaax laysa mina man hashana laysa mina haddaad maqasho laysa mina man lam yarxam sagiirana kabiira daba taaganbu waxaa laga hadlaya waa kabiira min alkabaa'ir haddaad maqasho buu ihi ninkii waxaa sameeya lam yasham aw lam yarax raa'ixat aljanna kabiira min alkabair xalayna soo maray weligaaba horta dhegta ku tagnaata buui adiga almuhim waciid khaas ah dembi kastoo uu ku yimid waa kabiira min alkabair sakhaa'irta waxaa lagu yaqaanaa waxaan faraha laga qaado hala daayo ka fogaada naar baa daba taalla iyo lacanad iyo cadho ilaahay iyo laysa mina iyo janno geli mahay iyo ma ursan haye iyo hawlahaas ku arki maysa sakhiiru waxaan laga fogaado iska daaya bay ku ekaanaysa hawsha saa u kala qaada bu adu taaw waciidkaa khaaska wuxuu ku yimid oo ama lacnada ama cadho ilaahya ah, ama naar ah ama janno lagaa xarimo ah ama eh, iimaan lagaa anfiye ah way fara badan yihiin duruqda wax lagu waxeeyo ama layada muslimiinta ka mid ma aha ama muminiinta ka mid ma intaasoo waiid wadiga waciidka khaaska wuxuu ku yimaado waa kabiira min alkabair wayna fara badanya toddobaatan sagaashan boqolaan baa la gaarsiin karaa haddii la faafaahiyo idan ha u qaadanayno inaad eh, dembi kastoo kabiiraa inuu xad adduunka ku leehay dhaarta beenta waa kabiiro ma laha xad lagaa oofinayo o eh, dagaalka laga cararo dagaalka rigriyada dagaalka laga cararoy gaalada waa kabiir min alkabair xad lagaa oofin ma laha isma laazimaan dunuubta qaybna waxay leedahay iyadoo kabiira min alkabair haddana xad bay leedahay sida zinadii iyo sariqadii oo kale iyo khamradii cabitaankeedi xad baa lagaa oofin waa lagu shaabugi ama waa lagu diliba dunuubna ayagoo waaweyn bay haddana aysan lahayn fi dunya xad aysan kule aakhiray ku sugaysaa haddaan rabbi ku cafiin intaas marka waa kabiira iyo sagiira waxaynu kala fahmi lahayn fisqiguna wuxuu noqday in daacada rabbiga laga baxo ima bikabiirati min alkabair baa lagaga baxay wa ima biاlsraar wاdawaam calaa sagiira labadaasa lagaga baxay qur-aanku laakiin dhaqan buu leeyahay faasiq iyo fusuuq iyo iyo kufri isku mar buu isku macno ku idlaaqa marna wuu kala qaadaa marna wuu wada sheegaa haddii kufri iyo fisqi isku meel lagu sheego laba macno kala duwan wey kufriguna waa gaalnimo fisqiguna waa dunuubta waaweyn wa karaha ilaykum اlkufra wاlfusuuqa wاlcisyaan waa kala duwan yihiin culamadu waxay leeyihin alkufru waa gaalnimadii noocyaheedii fara badnaa wlfusuuqa waa dunuubta weyn alkabaa'ir wey waalcisyaan waa maxay sakaa'irta wey saas dii loo kala qaado laakiin haddii la sheego fisqi la sheego keliya waxaa weeyaan gaalnimo wey gaalnimada baa ku jirta kabaa'irta baa ku jirta way kuda jiraan ayib labadaa nooc wey kufrigu hadduu yahay mulaqna fisqigu hadduu yahy ama fusuuqu mutlaq yahayna yatadaman alkufra wاlfusuuq haddii la wada sheego oo isdaba socdaanna waa kala duwan yihi sida qowluhu tacala walakin allah xababa ilaykum اliimaan wazayanahu fi quluubikum wakaraha ilaykum اlkufra wاlfusuq wاlcisyaan ka gaalnimada waxaa ka mid a yudilu bihi kaiira wayahdi bihi kaiira wmaa yudilu bihi ila alfaasiqiin ma kii dunuubta kabairta may gaalnimada wey gaalnimada wey waa gaalnimo lafaasiqiin waxaa weeyeen kaafiriin wey walaqad anzalna ilayka aayaatin bayinaatin wmaa yakfuru biha ila alfaasiquun ila alfaasiquun ma ilaa muslimiina miya ma aha alkaafiruun wey idan haddii faasiq iyo fisqi gooni loo sheego qarino caddaynaysa inuu ruuxa muslim yahayna aysan jirin waxaan leenahay alkufr wاlfusuuqu fi hada almawdic waa nafsa shay waa isku mid waxaad arkaysaa iyadoo laleeyahy waama aladiina fasaquu famawaahum الnaar kulamaa araaduu suurat xajna waa lagu sheegay sajdana waa lagu sheegay kaasa kacee idan hada kulluhu fusuuqu kufrin wey fusuuqu kufrin weeye ma aha fusuuqu cisyaanin wa macsiya ma aha marka laga hadlay suurat aayat اlmudaayana walaa yudaara kaatibun walaa shahiid wain tafcaluu fain tafcaluu fainahu fusuuqun bikum kaama gaalnima may kan waxaa weeyaan waa waa kii cisyaanka ahaa ama kabiirada ahaa maxay qarina meesha taal muslimiin baa lala hadlahay sidaasay u kala qaadaan sida qowluhu tacaala wain jaa'akum faasiqun binaba'in macnuu marka waxaa weeye haddii fisqigii gooni loo sheego keligii la sheego yaxtamil fusuuqa kufrin wayaxtamil fusuuqa cisyaan laakiin haddii lasdaba dhigo isku meel lagu sheego way kala tageen midna waa gaalnimo midna waxaa weeyaan kii cisyaanka ah inahaasaynu ku dayeynaa ee kufriga ee fusuuqa howlahooda cisyaanka ku yimi cisyaanku asagu wuxuu ku yimaadaa laba macno macnona waa did اlijtimaac macnana waxaa weeyaan alitibaac cadam alitibaac labadaasuu noqdaa oo dad wada kulansanaa oo wada socday inaad kala geyso cisaan waa la man jaءakum waamrukum jamiicu yuriidu an yashuqa casaakum ay ijtimaacakum waاtilaafakum wey ushan hadda la sheegay usha caadigeed ma ah isku duubnidiinni inuu kala jabiyo doonayo wy uliya diirkeed baad ahaydeen uu idin kala jeexaaya ayib taa wau noqdaa oo maca ijtimac buu ku yimaadaa isyaanku diid اijtimac wuxuu kale ku yimaadaa cadamu itibaaci almri dibiga ama wanka yar fanayska ah hooyadii hadduu raaci waayo ka leexdo oon gooni u noqdo caasi baa leedaha waaa waa caasi liannahu laa yatabic umma goonidaas kaga dhaqaaqay ilma yar waa lagu yaqaana hooyadii inuu daba socdo meeshay kukaadido kukaadijo geedka harsata la harsado daba socdo ka leexadhe hadduu asagoo yarba gooni daaq bilaabay cisaanba bilaabay caasi baa leedaha idan waa macnaha guud ee uu luqa ahaan macnuhu ku yimaado laakiin markaan cisyaan ka hadlayno fi lmusطalax اlfiqi waxaa weeyaan iqdaamu اlmuslimi cala irtikaabi sagiirati min sakaa'ir dunuub ruuxa muslimka inuu ku dhaco dembi aan kabiiro ahayn gaalnimona ahayn waxaan leenahay waa cisyaan wuxuu sameyna waa macsiyo istilaaxaasu leh laakiin marar badan baad arkaysaa qur-aanku asagoo ku idlaaqayaa dembi weyn oo kabiira min alkabaa'ira inuu cisyaan leeyahay in kufriga qaybo kamida ah cisyaan laga cabirayo ayb laakiin waxaa weya waxaan leenaha marka la kala qaadayo culamadu kufrina gooniba u tacriifinayaan fisqiguna waa kabaairta cisyaanka iyo macsiyaduna waa dunuubta yaryar qaabkaasa loo kala qaada dembi yar maxaa layihahdaa sakiiru maxaa layihahdaa kabiire cagsiyeed wey kabiire maxaynu soo nidhi aw cali haye dembi ka isku celaada caawo dhan waxaan xabeebanhayay baad bartaa inaad madaa kaga istaagdembi kasta oo waciid khaas ah goodi gooni ah a ah ka yaalla wey ayib cagsigada wey ama leh dembi kastaoo waciid gooni a ka yaalla ama leh xad muqadara fi dunya waciid gooni oo aakhara ku qabsanhaya ama ama xad adduunka ah dembiga sakiirada waxaa wey waa dembi kasta oon waciid goonaan uusan ka oolin hanjabaad iyo goodi goonaan uusan ka oolin adduunkana aan ku lahayn xad lagaa oofinayo sharcan kaasaa loo yaqaana adugu sakiira loo yaqaana amaa cinda taxqiiq waxaa laga yaabaa in fusuuqii iyo cisyaankii ay isku mid noqdaan mararka qaarkood qur-aanka markuu idlaaqahayo mala'igta marka laga warramayo waxa la laa yacsuuna allaha maa amarahum cisyaanka wuxuu noqon karaa cisyaanu kufrin waisyaanu fisqin waisyaanu macsiya nabiyullaahi aadam maxaa le wacasaa aadamu rabbahu faqawaa waa hawl culus wey dembi weynoo laga reebayba nabigu ku dhacay ilahayna subxana wa tacala ka tobad aqbalay ka tobad keenay waman yacsi illaaha warasuulahu faina lahu naara jahannam waa hawl culus wey qur-aanku waxaa laga yaabaa isagu waa badiisu waa dheer tahay inuu marar badan saas hawsha u ballaadhiyo laakiin markay fuqaadu kuu kala saarahayaan kufri waa budogooni u tuman fisqi iyo fusuuq budo gooni u tuman wey cisyaan waa buunsho gooni u taagan saasay u kala qaadahayaan siay hawsha ku fahansiiyaan si kastaba noqotee haaliban macsiyada cisyaanka iyo waxaa loo isticmaalaa in amarka aad ku xadgudubto wax lagu amro wax samee lagu yidhi markaa diido baa cisyaanka inta badan la isticmaala laa yacsuuna allaha maa amarahu أفعصيت أمري ما منعك manacaka ida ra'aytum daluu anlaa tattabicanii afa casayta amri idan amarkii iyo waajibkii lagu faray waxaa sameeda luu yidhi oo diiddo waxaa loo wax lagaa reebay oo manhi canhu ah oo lagaa reebay haddaad derdertana waxaa loo isticmaala haaliban fusuuq fisqiga la cabiraa walaa yudaara kaatiba nahyi wey ninka qoraaga iyo makhraatiga yaan la dhibin oon lagu camal joojinin fain tafcaluu fainahu fusuuqun bikum meydka iyo baktiga ayaan la cunin maxaa yeelay iyo wixii ilahay magaciisa loo qabanin wa inahu la fisqun baa la yidhi idan fisqiga waxaa loo isticmaala inta badan baan idhi ibliis maxaa la faray mar waxaan rabaa waxaa loo isticmaalaa fisqiga haaliban mukhaalafatu nahyi cisyaanka iyo macsida maxaa loo isticmaalaa haaliban mukhaalafat اlmri waqad yancakisaan waxaa laga yaabaa in mukhaalafat اlmri laga cabiro fisqi mukhaalafatu nahyan laga cabiro cisyaan waa dhacdaa nebi aadam maxaa la yidhi waxaan ma laga reebay mise waa la amray geedkaa laga reebay waa casaabaa laga cabiray shaydaan ibliisna maxaa la faray inuu u sujuudo nabiy llaahi aadam waxaa laga cabiray diidaduu diiday ila muxuu diiday amar buu diiday fa fasaqa can amri rabbi inay isdaba maraan baa laga yaaba laakiin aqlabkaanu ka hadlaynaayo aqlabku almacsiya wاlcisyaan limukhaalafat almri wاlfisqu limukhaalafat annahy inahaasaan ku khulaasin karaa hal qodob baynu ku darayna masala alsraar cala kabiira iyo sahiirada oo khilaaf yar ku jiro jumhuurtu waxay leeyihiin dembi yar haddaad dhaqan ka dhigato israarkuna waxaa weeye dembigii yaraa inaad mar samayso adoo maagan inaad hodhowna iskaga noqoto ama yadan maaganaaninbe aad dhaqanba ka dhigato waa aلsagiiraةu aw اlsraaru calى الsagiirati kalkabiirati bay leeyihin walam yusiruu calaa ma facalu bay taagan yihin idan maxaa yeelay roobku dhibic wey si suu u gobogoboleeyahy buu dhulka buuxiyaa dembiga yarkaa saad u wadaed u wada wuu ku gubi xaaba haddaad soo ururiso qodiya soo qaad mid kale qaad xoogo cawsa ku daro wad guri dhan baa ka cahay hal mar baad oon dambi weyn ku qaban idan xaabadan yarkee dembiga ah haddii isgargaadho waxay noqonaysaa weeye dembigii kabiiree la xukunta halkaasay wadaaduhu badankood marayaan shawkani wuxuu leeyahay alsraaru al kabira cala اsagiirati ka xukmi اlmusari caleyh wuxuu leeyahay sahiiro weligba waa sahiiro waxay sheegeen wadadan xo kama jiraan bur kabiiro waa kabiiro sagiirana shaqaba aan ka dhigtay ilaa qiyaami saacaan wade waa sagiira buu leeyahy halkaasu isagu maray wuxuuna leeyahay markuu hawshaa ka hadlaya waqad qiila ina alsraara cala asagiirati xukmuhu xukmu murtakibi اlkabiirati walaysa calى hada daliilu yasluxu liltamasuki bih wainama hiya maqaalaة libacdi الsuufiya bal ilxaq ina alsraara xukmuhu xukmu ma usira calayhi wاlsraaru cala asagiirati sagiiraة wاlsraaru cala alkabiirati kabiira warkiisu halkaasu cadaystay laakiin jumhuurta halkaasay mareen irshaad ulfuxuul sabxada konton iyo saddexaad oogu laab waxaa inoo hadhay baalkii weynaa uso soconi ahaa alkufr washirk musiibadaasaa inoo hadhay warkuna caawa halkaasu taaganahay wabilahi towfiiq